icabeeya gaaladaan ku ridaya mar kale icabeeya garigaan ku gubaya zabanka icabeeya gaaladaan ku ridaya mar kale icabeeya garigaan ku gubaya garigaan ku gubaya aniga aniga aniga rasaas ka firintaas ku furo waxaan rabaa sidaas aniga rasaas kafiriintaas inaan ku furo aan rabaa sidaas diintaas iyo galadaas ahaado aan raba sidaas murtadiintaas iyo e galadaas inaan la jihaado aan raba sidaas murtadiintaas iyo e galadaas inaan la jihaado aan raba sidaas inaan la jihaado aan raba sidaas zawanka e ku ridaya markale i cabeeya gaarigan ku gubaya zawanka yaabeya gaaladaan ku ridaya markale i cabeya gaarigan ku gubaya gaarigan ku gubaya aniga aniga aniga dalkaas ina siga fakado aniga ma dunaye aniga sidaas aniga galkaas ina siga fakado aniga ma dunaye aniga sidaas horta diintaas iyo galadaas inan la jihaado aan raba sidaas horta diintaas iyo galadaas inan la jihaado aan raba sidaas horta iyo galadaas inan la jihaado aan raba sidaas inan la jihaado aan raba sidaas daladan ku ridaya markale i cabeya gaarigan ku gubaya ishabanka i cabeya daladan ku ridaya markale i cabeya gaarigan ku gubaya gaarigan ku gubaya Thank you. Kumbaya, Kumbaya, Kumbaya,